بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا اللبي اللحدناد كتاب كلب الأصول خوحا كبلابينا الكتاب الخامس إيا في الاستدلال الكتاب الخامس إيا في الاستدلال alkitaabu alkhaamisu kitaabka shanaad fi listidlaali istidlaalka iyo daliil dalabka ama daliishiga ayuu ku saabsan yahay kitaabkan shanaad culima wuxuu ka hadlayaa istidlaal wax la yidhaah waxaynu ka soo baxnay afar daliil oo la daliishado oo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska afartaas ka soo baxnay kitaabkan shanaad wuxuu ka warbixinayaa toban daliil oo khilaafi ah tobankaa daliil buu inoo keenayaa tobankuba waa khilaafi waa toban laysku hayo inay daliil noqoni iyo inayna daliil noqonayn baa laysku hayaa tobankaba shan wuxuu inoogu sheegayaa xaggan hore oo qaybtan hore waa shan intaa masaa'ilada intaan la gelin mas'ala intaan la gelin shanna meelaha mas'ale ay ku qoran tahay ayuu inoogu sheegi doonaa tobankan daliilun khilaafi maahe qaaru ka aamusay oo iyaguna waxa jira waxyaabihii adilada ay ragga qaar ku tilmaamayeen sida maalikiyada oo kale almasaalix almursaladi oo kale wa istidlaalku daliilun waa daliil laysa binasi nas aan ahayn horta istidlaalkan kitaabka ka warramayaa waa daliil aan nas ahayn naska maxaa isla soo gelaya aayaddii iyo xadiidkii walaa ijmaacin ijmaacna aan ahayn walaa qiyaasin sharciyin qiyaaskii sharciga ahaana aan ahayn waa daliil afartaa midna aan ahayn haddaba waxna sida asaxa a bay soo gelayaan waxna qadci ahaan iyo yaqiin ahaan bay u soo gelayaan fadakhala waxa soo galay qadcan si qadci iyo go-naan ah waxa u soo galay alqiyaas liqtiraaniyu qiyaaska loo yaqaan qiyaasuliqtiraaniga waa qiyaas shalay aynu dhisaynay qawaacidda markaan maraynay kii aan lahayn qaacida kuliya ayaad marka hore samayn haddana qaacidada kuliyadaa ah, mawduuceega jus-iyi uu leeyahay ayaad mawduuc ka dhigi haddana isla qaacidada kuliyadaa ah, mawduuceega ayaad maxmuul uga dhigi haddana isla qaacidada kuliyada ah oo kulli dusha laga geliyey ayaad ka dambaysiini natiijadu waxay noqoni labada jumlo mawduucata hore iyo maxmuulka ta dambe oo mawduuciyo maxmuul ama mubtadiya khabar la iskaga dhigana waa natiijadii baynu nidhi hada huwa alqiyaas اliqtiraani qiyaaska qiyaasuliqtiraaniga loo yaqaan waa ka nooca u shaqeeya kaa ayuu noqonaya oo maalan markaan doonayo inaan idhaahdo ninka cali la yidhaah waa tuug waxaan odhanayaa uun qaacidaan samaynayaa qaacido ayaan samaynayaa aladii yatuufu aswaaqa fii aakhiri leyli huwa saariqun waxaan idhi kullu man yatuufu aakhira leyl fi laswaaq fahuwa saariq ama saariq qof kastoo habeenka niskiisa dambe wadooyinka magaalada sidaa uu dawaafo u warwareegaa waa tuugoo meel dagan buu raadinayaa waa qaacidadii kuliyad hadda waxaan samaynayaa uun kullu man yaduufu fi laswaaqi markaan ku leeyahay kullu man yaduufu man yaduufuna juziyiga mid kamid aan ah soo qaadan oo caliya waxaan odhanayaa uun caliyun yaduufu fi laswaaqi akhir leyl cali wuxuu wareegaa suuqyada habeenka niskiisa dambe wa kullu man yaduufu fi laswaaqi akhir leyl wasaariq natiijadii maxay noqotay marka qiyaas aliqtiraaniga maxay noqotay caliyun saariqun banaankay taalla laba cali kuma wada hadlaya natiijada caliyun saariqun cali waa tuug weeyaanoo banaankay taalla kolka qiyaaskaa qiyaasuliqtiraaniga loo yaqaano isagu waa adilada ayuu soo gelayaabuu ku yihi karuu soo gelayaabuu ku yihi qadcan go-naanba wlistinaaiyu qiyaaska qiyaasulistinaaiga la yidhaahdaana kanuu soo geli istinaai baa jira istinaa'iga waxaa loo yaqaanaa natiijada lafteeda ayaa qiyaaska ku dhex sheegan oo ku dhex jirta iyo maya ee natiijada cagsigeed ayaa qiyaaska ku dhex jirta labadaasaa loo yaqaanaa qiyaasulkhtiraaniga qur-aanka kolley low kaana fiihima aalihatun ila allah bay culimadu usoo qaataan ee aayadaasoo kale usoo qaataan qiyaasulkhtiraani baa la yidhahdaa qiyaasulistinaai baa la yidhahda istinai istinaai nafsa natiija ku jirta qiyaaska dhexdiisa ama cagsu natiijo ayaa qiyaaska dhexdiisa didu natiija ku jira maalan waxaan ku odhanayaa qiyaasulistinaaiga in kaana nebiidu waxaan odhanayaa tusaale ahaan in kaana nebiidu muskiran eeg waa nafsa natiijaan doonayaa inay ku dhex sheegnaato in kaana nebiidu muskiran hadduu nebiidku muskir yahay fa huwa xaraamun waa xaaraan natiijadu fa huwa xaaraamun bay noqon doontaa oo kaa qiyaaskay kusii dhex jirtaaba in kaana nebiidu muskiran fa huwa xaaraamun laakinahu istinai baa la yidhi ereygan laakine laga daba keenayo istinaha ah, ah iyo ilaadiyo ayaa istinai lagulagu bixiyey in kaana nabidu muskiran fahuwa xaraamun laakinahu muskirun away ah, natiijadii haddaba waa fahuwa xaraam mayna nafteedu qiyaaskii ku dhex jirin natiijada lafteedaa sheegnaydba waxaa laga yaabaa inayna natiijadu sheegnayne wax did u ah oo kasoo horjeeda inuu sheegan yahay waxaan odhanaya in kaana nabidu mubaaxan nabiidku hadduu yahay mid mubaax ah fahuwa laysa bimuskirin muskir ma aha in kaana nebidu mubaaxan fahuwa laysa bimuskirin muskir ma aha laakinahu muskirun waa muskir away natiijadii haddaba eeg waxa weeye in kaana nebidu mubaaxan saw ma aha eg fahuwa laysa bimuskir laysa bimuskirin tan ka soo hor maxaan odhanaynaa markaa laysa bimuskir laakinahu muskirun baynu nidhaye waa fahuwa laysa bimubaaxin natiijadii fahuwa laysa bimubaaxin mubaax ma aha saasay noqonaysaa waxaynu qaadanay markaa wahuwa kani daliilun waa daliil laysa aan ahayn binasi nas aan ahayn walaa ijmaacin ijmaacna aan ahayn walaa qiyaasin qiyaas sharciyin sharciyana aan ahayn fadakhala waxa soo galay qadcan si hubaal ah waxa u soo galay aliqtiraaniyu qiyaaska qiyaasulqtiraaniga la yidhaah iyo wlاstinaa'iyu qiyaaska qiyaasulistinaaiga loo yaqaan waa hal dliil waxyaabaha la deliishaday labada qiyaas ku jiraan wa qawluhum baa isna soo galay wa qawluhum baa isna qaطcan usoo galay hadal ay ku hadlaan baa jira culimadu markay meelaha doodayaan adliilu dliilku yqtadii wuxuu keenayey alaa yakuuna kadaa inuuna sidaa ahaanin khulifa fii kadaa kaa waa la khilaafay limacnan macno ayaa loo khilaafay mafquudin laga waayey fii suurati nisaaci suuradda laga doodayo fatabqaa suuraddu baaqi bay ku noqon cala alasli asalkiibay baaqi ku noqon hadalka sidaa ay udhigaan marka la doodayo waa qaab loo doodo oo hadalkan in badan baa la isticmaalaa adaliilu yaqtadii anlaa yakuuna kada daliilku wuxuu ahaa xukunka sidana inuuna keenin khulifa fii kada masalada waa la khilaafay daliilkii maxaa loo khilaafay limacnan daliil mafkuudin ama cilo iyo macno mafkuudin laga waayey fi suurati nisac meesha laysku haysto macno laga waaye suuratunisaaca suuratunisaaca macnihii baa laga hayaa fatabqaa hadaba baaqi bay ku noqoni suuratunizaacu cala alasli sidii laysku haystay bay baaqi ku noqon kaasina qaطcan wuu soo gelayaa buu ku yidhi hadalka sidaa loo dhigaa maxaa ka mid a waxaa la yidhi daliilku wuxuu keenayaa gabadha guurku inuuna banaanaanba gabadha inaan la guursanba waxa la guursadaaba inuuna jirin ayuu daliilku la moodaa inuu keenayaba guurba inuuna meesha soo gelin oo talow daliilka sidaa keenaya ee laga qaadanayaa waa maxay bay yidhaahdeen macno guud bay eegeen oo waxay yidhaahdeen waxaanu arag aayad qur-aan uu ilaahay ku yidhi walaqad karamnaa bani aadama waanu maamuusnay ilmo beni aadam ree beni aadama oo dhan gaal iyo islaamba waanu maamuusno waanu sharfinay oo bad iyo beriba waanu ku qaadnay sidaa markii loo dhigay unbay yidhaahdeen war gabadhan la guursanayaa ninbay gacanta uga gelaysaa inuu bahal yahay iyo wuxuu yahay aan la garanaynin si uu ula dhaqmi doono aan la garanaynin oo de waa la og yahay oo dadka qaar iyo ragga qaar dee ilaahayna xaalkooga og yahay ayaa jira oo gabadhaasi qabri ay ku jirto oo cadaab ay ku dhex jirto ayaa jira nin baa markuu soo gelayana la ku soo galo markuu sii baxayana la ku sii baxa de ma nolol baa saasi kolkaa waxay dhahdeen maamuustii ilaahay keenay ee inantan la siiyey marka ninkaa gacanta loo geliyo ninkana dhaqankiisii ilaahay og yahay macnihii guurkana la garanayo wuxuu ahaa warniyo guurku inuuna banaanaan bayba maamuustaasi keenaysaa daliilkaa ah guud ee walaqad karamnaa bani aadama war xor ha iska ahaatee gurigooga ha iska joogto gabadhani xor gurigee gurigii aabbeed iyo hooyadeed ha joogto walaqad karamnaa bani aadama waanu maamuusnay ree bani aadame markaasaa la yidhi war maya e gabadhu haday isguuriso ilayn ragga ma taqaan raggu ragunbu u yahay ragga ma taqaan say u fikiraan ma taqaan caqligooga ma taqaan garaadkooga ma taqaan dhaqankooga ma taqaan laakiin raggu iyagaa isyaqaandee raggu iyagaa isyaqaana kolka haday isguuriso ayaa malaha dulliga ay afka uga geli kartaa laakiin hadduu aabbaheed guuriye ama walaalkeed dee kuu u guurinayo u garanaya ilan waa rag isyaqaane war maya e nin sharaf leh oo xaqeyga garanaya oo xaqiisa garanaya oo haddii lagu khaldamo dul qaadan kara hadii lagu khaldamo dul qaadan kara warkaasaa may loo guurinaya gabadha daaya haddaba waxaa la odhanayaa marka gabadha weligeegu guurinayo wixii laga baqayey ee dee khatartii laga baqayey iyo dulaysigii gabadha la bidi lahaa ayaa meesha ka baxaysa inta badan oo nin ragga garanaya u guurinaya dee nin ragga kala garanaya oo waxay galaan iyo waxay gudaan iyo dhaqankooga iyo wax kasta garanaya ayaa u guurinaya oo ninuu ku kalsoon yahay buu siinaya macnihii meesha waa ka baxay haddaba gabadhu hadday tidhi anaa isguurin asalkiibaa baaqi noqonaya asalkii walaqad karamnaa bani aadama ayna tustay oo in aan laisguursaninba ahaa kaa ayaa baaqi noqonaya yidhaahdeeno kolkaa waxa wey wixii laga baqayey ayaa iman kara oo gabadhii baa la dulaysan karaa la adoonsan karaa la dhibi karaa ilaa heer dee meelaha qaar ay ka dhacdaba in qofka idin la dilaba in la dilaba oo qofku haddana mararka qaarna uu ku hadlo waxyaaba aan laga filayn oo magtaadii baan bixiyeyba uu yidhaah waxoogaa yaroo malaa xaafadda uu geeyey ayuu ka dhigayaa maguu bixiyey magtaadiiba waan bixiyey waa la sheegaa de rag dumarkooga saa ku yidhah soo ma jiraan magtaadiiba waan bixiyey halkaa isa soo taagaya waa salaamaad waa arrin runtii laga naxo weeyey haddaba waqowluhum ayaa soo geli buu ku yidhi adaliilu daliilku yaqtadii wuxuu keensanayey allaa yakuuna inuuna ahaanin kadaag saas oo kale inuuna ahaanin khuulifa waa la khilaafay gabadha weligu markuu guurinayo fii kada khuulifa waa la khilaafay fii kada baa lagu khilaafay juziyigu waa gabadha markuu aabaheed guurinayo ama walaalkeed limacnan macne ayaa loo khilaafay mafquudin laga waayey fii suurati misaaci halkii la isku haystay oo weligeegu hadduu guurinayo gabadhii lama dulaysanaya dee gabadhii wax la dulaysanayo ma ma noqonayso fa tabqa inay isguurisaa cala alasli asalkii inaan guurku banaanaan ahaa kaa noogu daa buu ku yidhi markaa fatabqa cala alasli kaasina waa daliilka labaad oo si qadciya ayuu u gelayaa masaaibaan halkan aynu ka hadlayno waad aragtaa wa fi lasaxi saddexdan kale khilaaf baa ku jira ilan waxaynu nidhi toban daliil buu sheegayaa oo khilaafiya shan iyagu xagga hore ku qoran oon mas'ale una u ba mas'ale mas'ala una ku samaynin shanna mas'ale mas'alu u sameeyey shantii bilaa mas'alaha ahaa labadii qaطcan uu ku yidhi way gelayaan ayuu horreysiiyey waa dliilkii dliil iqtiraanigi iyo istinaaigo xabad isla ah dliil baa la iyo xabadan wa qawluhum adliil yqtadii kada anlaa yakuna kada labadaasiba qaطcan bay u gelayaan ka khilaafiga ah khilaafiga ah ee shantan hore ku jiray waxaa kamida buu ku yidhi ka khilaafiga ah ama qaybaha khilaafiga aan u arkayno waxaa ka mid a mas'aladan wa fil asaxi qowlka asaxa ah wa fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan waxaa soo gelaya wa fiihi waxa soo galay fil asaxi qowlka sixada badan qiyaasulcagsi qiyaaska qiyaasulcagsiga la yidhaah ayaa soo gelaya qiyaasulcagsigii ayaa soo gelaya buu yidhi qiyaasulcagsiga horeynu usoo usoo ishaarnay maalintaan cagsiga ka hadlaynay ee dardiga aan ka hadlaynay ee qiyaasulcagsiga aan ka hadlaynay ee aan ka hadlaynay maxaan ku leeyahay cadamulcagsiga cashirkii afartaa aan kaga soo hadalay ayuu qiyaasulcagsigu ku jiray inagoo le welibana kitaabka shanaad buu inoogu imanaya haddana waa kan haddaba qiyaasulcagsigii qiyaasulcagsigu waxa weeye xukun baad arkaysaa xukun baa halkan shay ayaa xukun la saari shay ayaa xukun la saari oo loo sugi shaygan xukunka la saaray xukunkaa cagsigii ayaa shay kale oo ka soo horjeeda loo sugi sababtuna labadoodao cillo oo kala duwanaatay wey shay ayaa xukun la siin xukunkan cagsigii ayaa shay kale haddana la siinaya qiyaasulcagsi baa la yidhaahdaa oo maxaa ka mid a xadiidkii rasuulka ee muslimka ku qornaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi nebigu wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi ayati axadunaa shahwatahu walahu fiiha ajru ma midka iyo ayaa intuu xaaskiisa u tago uu shahwadiisa ugu tago haddana ajri loo qorayaa rasuulku wuxuu ihi ara'aytum ka warrama low wadacahaa hadduu dhigi lahaa waxa weeye de haddii uu shahwadiisan ku gudan lahaa fii xaaraamin meel xaaraana wadci xaaraana hadduu la iman lahaa akaana calayhi wisrun dembi ma saarmi lahaa waa haa haddaba waxaynu haynaa shay waa alwadcu lxaraam la saaray xukun waa wisri wadcigan xaraantaa waxa ka soo hor jeedaana waa maxay markaa waxaa looga qiyaasanaya kanka kasoo horjeeda oo waa maxay alwadcu lxalaal xukunkii kan la saaree wisriga ahaa cagsigii oo ajri ah ayaa isna la saaraya oo isla xadiidka laftiisa wa rasuulka qiyaastu ay ka muuqataa oo laska saasoo kalu wey markuu xalaal u tago uu ajri ugu sugnaanaya wadakala fiihi waxa soo galay qacan maahee fil asaxi qowlka sixada badan waxa soo galay qiyaasulcagsi qiyaaska qiyaasulcagsiga la yidhaah ayaa soo galay oo isagana halkaas aynu kaga baxnay waa asaxa laakiin wa cadamu wujdaani daliililxukmi xukunka daliilkiisa waayidan la waayo wacadamu wujdaani daliililxukmi xukun daliilkii helidiisii oo la waayo ayaa isna soo gelaya fil asaxi baa loo qadarayaa fil asaxi ayaa loo qadarayaaye ka qawlinaa qowlkeenna oo kaleba weeyi ka qowlinaa qowlkeenna oo kaleba weeyi alxukmu xukunkii yastadcii wuxuu dalbayaa ayuu u yeedhayaa daliilan daliil xukunkani hadduu sidaa noqdo dee xukunka layskama xukumuna daliil buu ubaahan yahay daliilkii xukunka keeni lahaa wailaa haddii aan daliilkaa la heli lahayn lazima waxa ka laazimay lazima waxaa ka laazimay takliifulhaafili nin haafilo oo waxba aan ogeyn oo warmooge ah takliifkiisa iyo kalifidiisa ayaa ka laazimi lahayd waxaynu ujeednaa haddaba waa mas'aladii afraad labadii hore qaطcan bay ahaayeen qiyaasulcagsiguna fil asaxi buu ahaa wa cadamu wujdaani daliililxukmina waa ta afraad oo iyaduna waa fil asaxi waxyaabaha la deliishanayo wadakhala waxaa soo gelaya fiihi kan waxaa soo gelaya dhexdiisa fil asaxi qowlka sixada badan cadamu wujdaan daliililxukmi xukunka daliilkiisa helidiisii oo la waayaba kutubta qaar waxay cibaareeyaan intifaa اlxukmi liintifaa'i mudriki xukunkaa la waayayaa kii mudriga u ahaayoo la waayey aawadii ayaa loo waayayaa sheekeenuna wuxuu ku yidhi cadamu wujdaan daliil اxukmi xukunka meesha yaal daliilkiisii la heli lahaa oo la waayo waa ninka mujtahidka ah ayaa daliilka waayaya intuu baadhid dheer sameeyey kadib uu daliilkaa dhinac kaste ka baadhay xukunka halkan yaalla daliilkiisii intuu baadhay baadhay baadhay baadhay ayuu waayey hadduu daliilkaasi jiri lahaa mujtahidku uu heli lahaa kol haddii daliilkii la waayey maxaa la waayayaa markaa xukunkii baa la waayayaa xukunkaa ah, maxaa daliilu ah daliil la-aanta dee saasuu kuleeyahay kaasna adilada igu dar daliil la-aanta in daliil laga dhigto kaana adilada igu dar buu ku yidhi laakiin waa khilaafi hadda la soco waa mas'ala khilaafiya mas'aladan inayna xukunkan lahayn mas'aladani xukunkan male baad odhan xukun la'aantan waxaan ku garanaya in xukun kan lahayn dee hadday xukunkan yeelan lahayd daliilkii keeni lahaaba ay ayaa la arki lahaa kol hadduuna daliilba keenin de masaladan xukun ma yeelanayso xukunkan ma yeelanayso xukunkan ma yeelanayse aaway daliilkii xukunkan keeni lahaa hadday xukunkan yeelanayso saasuu udhigay wa dakala waxaa soo galay fil asaxi qowlka asaxa ah cadamu wujdaan daliililxukmi xukunka daliilkiisa helidiiso la waayo ka qowlinaa qowlkeena oo kaleba weeye alxukmu xukunku haddii xukun la sameeyo ystadcii wuxuu dalbi daliilan daliil haddaad xukunba rido oo tiraa waa waajib ama waa sunne ama waa xaaraan haati daliil baa lagu odhan iyo ka xaaraanta ka dhigay iyo ka noocan ka dhigay keen baa lagu odhanaya haati ystadcii daliilan wailaa haddii kale oo daliil la-aanun xukunka la iska samayn karayo lazima waxaa laazimay ama laazimi lahaaba takliifulhaafili nin haafil ah oo moog oo la kelifo mukalaf noqda ila ninkaniba daliilka uu moogyahe in haddana kaafilkii mukalaf laga dhigo mas'aladana waynu soo barannay takliifulkaafil xagga hore ayaynu ku soo marnay qof moog takliiftiisa kitaabka muqadimaadkii ayaynu kaga soo hadalay hal mas'alo oo walaa daliil daliilna ma jiro oo daliilkii xukunkaasina ma jiro bisabri sabri baa lagu ogaaday inuuna jirin bisabri ikhtibaar waa la baaday la baaday la baaday la baaday aw اasl ama asalkiibaaba iska ahaa sidaa aw اasl istisxaab baa la sameeyo cadamu daliil baa laysla saaxiibiyey asalka laysla saaxiibinayo ayaa cadamu daliil daliil la-aan ayaa laysla saaxiibiyey ama sabri baa la sameeyey oo masaladii ikhtibaar dheer baa lagu sameeyey lama hayo haddaba laa qawluhum hadalkoogu se maya buu ku yidhi fuqahada hadalkoogu waa maya buu ku yidhi laa qawluhum fuqahada hadalkoogii maya maxay ku qowleen fuqahadu wujida almuqtadi aw ilmaanicu ow fuqida ashardu waxaan filayaa shantii xukun labada qiyaas ayuu kala saaray labadii qiyaas ee ikhtiraaniga iyo istinaa'iga wa qowluhum adaliil yaqtadiina ka saddexaad buu noqonayaa oo saddex xukun baa halkaa ku wada yaala saddexdaasi waa qadcan bay u gelayaan cadamu wujdaani daliil iyo mas'aladan kale cadamu wujdaani daliil iyo qiyaasulcagsiga labadaasina waa fi lasax saddexna waa qaطcan labana waa fi lasax shantii halkaas ay inoogu dhamaadeen markaa shantii kalun baynu arki doonaa mas'aladani waa mas'alo u sheekhu diidan yahay in lagu daro laa qawluhum hadalkoogii ma soo gelayo damiirkaas iyuu u noqonayaa qawluhum ah sharaxa ayaa caddeeyo fuqahada buu yihi fuqahada hadalkoogii waxay idhahdeen wujida waxaa la helay almuqtadii warkii keenayey muqtadii waa la helay ciladii ama daliilkii sidan keenayay waa la helay wujida muqtadii muqtadiga mayna cadaynin oo waa imaa inama odhan waa cilo noocaaya in wujida muqtadii muqtadi baa la helay bayna yidhahdeen xukunkan kii keenayey waa la helay xukunkan waajibkan kii keenayey baa la helay aw ilmaanicu ama maanic baa la helay xukunkani ma banaana oo muxuu banaanaan waaye sidaas waajib u ahaa saw maaha waajib ma aha maanta oo maxaa yeelay maanic baa la helay maanic wujuubka manciya ayaa la helay o fuqida shardu ama shardi baa la waayey saddexdaa hadduu faqiihu yidhaah oo sidaa u hadle daliil laga dhigi maayo laakiin waxaa ku xidhan mujmelan inuu ijmaaliyo markuu mujmal iyagoo mujmel ah oo eeg muqtadihii ma tafsiilinin maaniciina ma caddaynin shardigii la waayeyna ma bayaaminin wuxuu ku daayey uun war xukunku waa waajib ama waa xaaraan markii la yidhi daliil baa la rabaana wujida lmuqtadi inuu yidhi kii baa la yidhi waa la helay wuxuu yidhi awil maanic xukunkaasi sidaa ma aha waayo markii la yidhina awil maanic maanic baa la helay uun buu yidhi ama wuxuu yidhi fuqida shardu shardi baa la waayey buu yidhi daliil laga dhigan maayo waxaa waa markay mujmal yihiin laa qawluhum qowlkoogu ma soo gelayo fuqahada qowlkooga ay yidhaahdeen wujida waxaa la helay almuqtadi kii keensanayey awil maanicu ama kii manciyayey ow fuqida ama waxaba la waayey ashardu shardi baa la waayey mujmalan laakiin markuu mid kastiba mujmal yahay mid la ijmaaliyey waa asaxa haddii uuna mujmal ahayn oo la odhanin mujmal weeyi haddaan la odhanin ya laa liqowli laan buu ku darayaa may laga fiican yahay kaygana asaxaya laa qawluhum wey eg waa dakhaladii baa horaysa ma og tahay laa yadkhul qawluhum qawlkooguma soo gelayo laa liqawlihim maaha laa qawluhum baa sax ah kaygan yani saasuu ii qoraya ayuu waxaa lagu yidhi haddii ijmaalka uu ka saari lahaa oo mujmal uuna ku keeneen oo uu bayaanin lahaa waxay culimmadu yidhaahdeen waa la aqbali lahaa laakiin mujmalan buu lagu qayday waayo hadduu bayaamiyo dee adiladii tobanka ahayd ee masaalixulcillihii buu iska soo geli lahaaba iyagana tobankii masaalixulcillaha in la qaadanayay dee waaban ogeynba halkaa ayaynu kaga baxnay mas'alatun fi listiqraai istiqrihii ayay mas'aladani ku saabsan tahay istiqre mas'aladani istiqre ayay ka hadlaysaa alistiqraa istiqruhu ama taam ha ahaado ama istiqre khayru taam ah ahaado mas'aladu waxay ku saabsan tahay ka warbixinaysa alistiqraa mas'alatun alistiqraau tatabuca biljuziyi juziyaadka la tatabuco cala alkuliyi kuliyaadda dushoodana loo tatabuco in kaana haddii uu yahay istiqrahaasi taaman taam hadduu yahay faqadciyuun waa qadci waa daliil qadci ah daliil qaطci abuu noqonayaa istiqra taami hadduu jiro istiqraa taamkaa waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa in luqadda la helo luqadda in laga helo laakiin shareecada aad bay u adag tahay in la helaa istiqraha taamka taamku waxa weeye eeg horta istiqraha inta badan naaqiskaa la isticmaalaa oo fuqahadeenu ay isticmaalaan gabadha sanadka u horeysa ee dhiigga caadadaa ay sagaal maxaa loo daliishaday istiqra imaamu shaafici markuu xukunkaa doonayo inuu rido hablaha ayuu u tegey hablihii waktigiisii noolaa inan kaste oo qaangaada iyo hooyo kaste ula hadlayay oo uxulaa qofkii wax xasuusan karaba uxulaa dhiiggii kuugu horreeyey markaad aragtay imise jir baad ahayd waa loo tegey haddaba habluhu hadday yihiin hablo tirsan ka warrama adduunkaba habluhu ilaahay abuuray hadday boqol u noqdaan ka warrama hadda aha waa la ogyo hablihii way badan yihiin istiqra taamaan kutusaya ilaahay hadduu boqol habloodoo qura abuuri lahaa oo boqoliyo hal una abuureenba hablaha adduunka joogaba waa boqol qura boqolkii qurahaa xabadun baan qaangaad xabaduun baan laba jira sagaal iyo sagaashankii kaleba waa labaatan jiro sagaal iyo sagaashanka kaleba dhiiggii way arkeen sagaal iyo sagaashanka kale aanu tagnay heblaayo ma sanadkii kuugu horreeyey ee dhiigga aragtay goormay ahayd sagaal sano ama sideed sano adigana sagaal sano adigana sagaal sano adigana sagaal sano sagaal iyo sagaashankii markay sagaal sano isku raacaan yaa soo hadhay xabad baa soo hadhay soo ma aha suuratu nisaac xabadaasaa la doonayaa inaynu xukun samayno xilligay dhiigga arki karto suuratu nisaaca xabaddaa lagu doodayo oo qura mooye afraadda kale dhan marka la ogaado ayaa istiqruhu waa tam la yidhaahdaa istiqraasi waa tam baa la odhan kolkaa gabadhaasi hadaba si qadci ah ayaa loo xukumi iyaduna inay sagaalka qofka u horeeya dee qasab maaha inay sagaalka aragtaa laakiin sagaalka ka hor inayna arkaynin muhiimaddu gabadhu sagaal sanay ku arki kartaa dhiigga marka lagu leeyahay gabadh kastaa sagaal markay maraysa arkaysaa ma aha waxaa laga yaabaa gabadhu shan iyadoo maraysa inayna aragin lix iyo aragtaa laga yaaba qaarkood inay afar iyo arkaan qaar shan iyo arkaan ugu horeynun baa laga hadlaya sanadka u horeeya ee gabadhi ay dhiigga caadada arki karto waa sagaal sagaal wixii ka horeeya waa xanuun kalaa la xanuun kale ayaa jira la odhanaya dhiiggii caadada ma aha baa la odhanaya way iska tukanaysaa markaa sagaal iyadoo ka hooseysa haddii dhiig lagu arko gabadhaa waa xanuun kale e caado maaha ha iska tukataa la odhanaya istiqrahaasi wuxuu taam noqon lahaa oo qura marka hablaha adduunkaoo dhan aynu wax weydiino ee inan qurihii ay inoo dhiman tahay ee inantaasoo qura uun aynu caddaynayna ta lagu doodayoah markaasaa istiqra taamaa jiro la odhan lahaa imaamu shaafici haddaba adduunka dhan dumarkooga muu la hadlay kuweena hargeysa jooga muu la hadlay mayse soo gaadheenba maya dumarka qayb ka mid la hadlay markaasuu istiqrii ku dul sameeyey naaqis baa la yidhaha noocaas oo kale ah taamku waa afraad oo dhan in la helo xabadda suuratunisaaca amooye istiqraha beri culimadu waxyaabo badan bay ka sameeyeen waxaa la ogaaday adigu markaad wax cunayso horta wax afka ma gelisay weligaa wa soo waxaad cuntaa ha ah. markaad wax cunayseed wax calaalinayso labadan can labadan can een hayno ma ka hoosaa ku dhaqdhaqaaqa mise ka saraa ku dhaqdhaqaaqa bal wax raamso ya maxaa tidhahda bal wax raamso maxaad tidhahdeen maxaa dhaqdhaqaaqa kan hoosaa dhaqdhaqaaqa geela haddaynu u fiirsanno isna ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa loda haddaynu u fiirsanno isna ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa adhiga haddaynu u fiirsanno isna ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa waraabaha haddii loo fiirsado ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa libaaxa haddii loo fiirsado ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa dacwada hadii loo fiirsado ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa dameeraha ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa fardaha ka baa dhaqdhaqaaqa balwaduun waaba yaabe marka wax la calalina kar hoose dhaqda dee istiqri haddaba ma keenna walow ayna masaladu sharci ah xukun sharci ah ayna ahayn ma nidhaahna nooluhu markuu wax calashanayo ka hoosaa dhaqdhaqaaqa ha saasay xukumeen culimadu saasay istiqraasay sameeyeen iyagoo ka duulaya istiqraa yidhahda hadii wax la calalinayo ka hoosunbaa dhaqdhaqaaqa ilaahay cilmigiisa beri dambe kiyo istiqrahaasi sidaa loo sameeyey istiqruhu dee ma ahayn istiqruhu naaqis baa ibrahim bal celi ibrahim ku celi ku celi waaye istiqru haddii uu taam noqon waayo bal hadda u fiirso uu naaqis noqdo tusaaluhu waa ah maxay istiqraha naaqiskii waa maxay waa kan hadda aan tilmaamayn in afraadda la wada guda gaadhin kiyo istiqraha naaqiska lagu sameeyun baa webiga la tago yaxaas wax cunayun baa la arkay yaxaas wax cunaya kee ku dhaqaajiya ka sare horta halkaasuu ku jabay xukunkii wuu jabay oo yaxaasku ka sare u dhaqaajiyaa unbaa dib laga ogaaday waa yaab hadaba istiqrau hadduu taam yahay waa in juziyaadka la wada tix raaco suuratu nisaaca mooyaane waa daliil qadci a ah kaasi suuratu nisaaca un hadduu naaqis yahay oo juziyaadka aan la wada gaadhina qayb weyn laga gaadho waa istiqra naaqisa alistiqraau istiqraha oo tatabuca ah biljuziyi mufrad buu ka dhigay al wataayo iska jamac baan ku macnaynaynaaye alistiqraau istiqrahu iyo tatabuca biljuziyi juziyaadka la tatabuco calalkuliyi kuliyaadkana loo tatabuco in kaana hadduu yahay taaman taam haddii uu yahay faqadciyun qadci buu noqon daliil qadciya buu noqon cinda alaksari culimada weynankooga ow naaqisa naaqis ayuu noqday fadaniyun daliil dani ah ayuu noqon daliil qadci a maahee waa daliil dani a baa la odhan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ilxaaqalfardi fardiga oo la haleeshiiyo waa naaqiska hadda bilaglabi aqlabkii la haleeshiiyo fardigiibaa aqlabkii la haleeshiinayaa buu ku yidhi saana waa lagu magacaaba ama naadirkiibaa aqlabkii acamka ahaa la haleeshiinaya halkaa ayaynu culima kaga baxnay haddaba istiqrihii mas'aladii istiqraha ahayd saddex suuro meelahaa aduu suwar iska taabic u noqonaya oo istisxaabkaa hoosta istisxaabuun ah istisxaabkiibuu ku xijisiinaya cafwan istiqrihii waynu ka baxnay istiqri markaan ka baxnay buu saddex ilaa afar suuro oo dambe oo mas'ale mas'ale uu u baabaystay oo istisxaabku uu mid ka mida yahay ayuu halkan keeni doonaa alasaxu qowlka asaxa ihi mas'alatun alasaxu qowlka asaxa ihi ana istisxaaba alcadami cadamkii oo laysla saaxiibiyo cadamkii alasliyi asalka ahaa oo laysla saaxiibiyo walcumuumi cumuumkii nasku uu keenayey oo laysla saaxiibiyo awinasi naska laftiisa oo laysla saaxiibiyo wamaa kii oo laysla saaxiibiyo dalla uu tusiyey asharcu sharcigu calaa hubuutihi jiridiisa liwujuudi sababihi sababtiisa jiriddeedana uu u sugnaado ilaa wuruudilmuqayiri dooriya ilaa intuu ka soo aroorayaa xujatun xujo weeye xujatun waa khabarkii halkaa ayuu khabarkii dhacay haddaba shaaficiyadu waxay qaateen istisxaabka in la deliishan karo waa khilaafi laakiin xanafiyaduna waxay yidhaahdeen istisxaabka lama deliishan karo oo daliil ma noqon karo masaa'il aad u fara badan baa lagu bineeyaaba istisxaabka marka laga hadlayo hadda shacbaan haddii macaawac ay soddon noqoto oo la kala garan waayo shacbaan inay soddon tahay iyo inay sagaal iyo labaatan ku dhammaato ramadaan ay kow tahay tiradii shacbaanna ma dhammaan aragti bilna ma jirto maxaa la samaynayaa markaa caawa ma ramadaan kowdeediiba mise waa shacbaan soddonkeegiibaa laysku qabtay waxaa la odhanayaa sow caawa layskuma haysto maxaa ka horreeyey caawa unbaa laodhan xalay maxay ahayd horta ma shacbaan bay xalay ahayd la hubo mise ramadaan la hubo shacbaan la hubo sow maaha sagaal iyo labaatankii shacbaan bay ahayd sow maaha dee istisxaabun ka dhigo xukunkii horun la saaxiibi shacbaanun ka dhig caawana waa shacbaanun habeenka ramadaanta u dambaysa haddii laysku qabsado ma ciid baa mise waa ramadaan aragti shawaalana la waayo soddonka isha ee uuna buuxsamin maxaa la samaynayaa dee xalay maxay ahayd undhe xalay xalay maxay ahayd caa waa laysku haystaa ma ciidbaa mise waa ramadaan soddonkeegii xalay maxay ahayd ma ramadaan la hubo mise ciid la hubo xalay haddee habeen dambe ma aha eeg laysma layslama saaxiibiyo ka soo socda waxa laysla saaxiibiyaa kii tegey hal masalaynu arkaynaa ka soo socda kiyo laysla saaxiibinayo oo ka soo socda loo daliishanayo ka hore inuu jiray alasaxu qowlka asaxa ah ee sixada badan ana istisxaab alcadami cadamkii isla saaxiibintiisa alasliyi ee asalka ahaa cadamka asalka ah waa nafyu maa nafaahu lcaqlu walam yuhbitu asharcu kaa ayuu hadda ujeedaa ana istisxaab alcadami cadamka isla saaxiibintiisa alsliyi ee asalka ah cadamkii baa isla saaxiibinaya inay rajab soonkeegu waajib yahay iyo inuuna waajib ahayn ayaa lagu doodoo la kala garan waaye maxaa la odhanayaa asalkii hore muxuu ahaa cadamulwujuub sawma ahayn cadamkii baad isla saaxiibin markaa ana istisxaaba alcadami cadamkii isla saaxiibintiisa alasliyi ee asalka ahaa iyo walcumuumi cumuumka oo laysla saaxiibiyo nas baa si caam ah u hadlay cumuumkiisa ayaad isla saaxiibinaysaa cumuumka naska afraadda wax ka saara ilaa inta la helayo wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka ilaahay baa idin abuuray oo makhluuqna waa tihiin khaaliquna allah wamaa tacmaluun wamaa tacmaluun maadan min alfaad alcumuum baan dhigi karnaa wamaa tacmaluun camalkiinana waa makhluuq ilaahay baana khaaliq u ah waa cumuum ismiga mawsuul min alfaad alcumuum ayay rag badani qaateene kolkaa wamaa tacmaluun markaynu haddaba nidhaahno camalkiinana ilaahay baa abuuray camalkii kala qaadqaadi maysid sida muctaziladu u kala qaadqaaday oo odhan maysid camalku haduu yahay ikhtiyaari iyo haduu yahay idiraari iyo waxna addoonkaa abuura waxna ilaahay baa abuura sidaa ma gelaysid cumuumkaa naska uu ku tusiyey ayaad qaadanaysaa ilaa nas kale oo si toosa wax u saaraya inta la helayo walcumuumi cumuumkii isla saaxiibintiisa nasku uu keenay awin nasi ama naskii isla saaxiibintiisa nas baaba si toosa u soo arooray naska ayaad qaadani markaa nasku wuxuu ku tusiyey baa dee isla saaxiibinaysaaye iyo wamaa kadalla uu tusiyey asharcu sharcigu uu tusiyey isla saaxiibintiisa calaa habuuti inuu sugan yahay sharcigaa ku tusiyey waxaani inuu sugan yahay muxuu u sugnaaday waa liwujuudi sababihi sababtiisii oo jirta aawadeed iminka sharcigu wuxuna tusiyey haddaad qalin iibsato inuu milkigii sugan yahay muxuu ku sugnaaday milki qalinkan inaad aduu leedahay oo muxuu kugu tusiyey dee sababtiisiiyo iibkiiya baa jira oo sugan ilaa wuruudilmuqayiri mid doorinaya intuu ka soo aroorayo mid doorinaya oo wax ka bedelaya oo naskan naskii naskiile waa laysla saaxiibiye nas kaloo nasakhaya intuu imanayo ama cumuumkii mid mukhasis oo khasisaya intuu imanayo ama maxaanku idhaahdaa sababtii wax kaloo burinayo dee cagsi kala sheegaya intuu imanayo xujatun xujo weeye waa muطlaqan waa lagu camal falayaa markaa istisxaabka ilaa inta muqayir iyo war nas kale laga helayo hala qaata buu ku yidhi halkaa ayaynu kaga baxnay waa fi lasax wuxuu ku yidhi alasaxu asaxu waxa weeye ana istisxaab alcadami cadam laysla saaxiibiyo alsliyi aslia iyo walcumuumi cumuum laysla saaxiibiyo iyo wanasi nas laysla saaxiibiyo awinasi nas laysla saaxiibiyo iyo wamaa kadelle uu tusiyey asharcu sharcigu calaa hubuutihi sugnaanshihiisa in laysla saaxiibiyo liwujudi sababihi buu usugnaaday sababkiisa oo jira ilaa wuruudi lmuqayiri mid dooriya intuu kasoo aroorayo oo laysla saaxiibiya xujatun xujo wey waa la kaasina halkaana waa mas'ale khilaafiya xanafiyadaa diidoo tiri xujo ma aha shaaficiyaduna waxay idhahdeen xujo weeyi halkaa ayaa laysla maray waa mas'alo kale oo istiqrihii ku saabsan ilaa in caaradahu inuu mucaaradeeyo daahirun daahir inuu mucaaradeeyo daahirka oo haalibun haalib ah oo xoog badan oo duu sababin sabab u saaxiiba ah. oo dunna la maleeyey annahu isagu aqwa inuu ka xoog badan yahay annahu qawiyun buu qorayaa soo maaha sharaxa eega annahu aqwa baa qoranay annahu aqwa ismu tafdiilka ayaa ku fiican annahu aqwa buu sharxu ii qorayaa matnigu aqwa muu qorayaa anahu aqwa anahu qawiyun buu qoray anahu aqwa inuu ka xoog badan yahay baa la maleeyay fayuqaddamu waxa markaas oo kale la horreysiin fayuqaddamu waa la horreysiin oo xagga waa waa laga horreysiinayaa buu ku yidhi ka bowlin bowl oo kaleba weeye waa kan tusaalihii bowlka oo waqaca ku dhacay fii maain biyo kafiirin fara badan fa fa'dani deg deg bay sheegaysaa fa wujida markiiba waa la helay mutagayiran isagoo doorsoomaya unbaa la helay oo markiiba eh, eh, biyihii way isbedeleen waxtamala waxa suurtagal noqday tagayuruhu inuu biyahani doorsoomay bihi bowlkii uu ku doorsoomay wa qaruba waxaana dhowaada alcahdu zamankii ayaa dhowaa una doorsoonka ahayn intu caadiga ahaa haddunbuu caadi aha markay kaadidu ku dhacduunbuu doorsoomay intaasoo dhan marka la helo waxa la odhanayaa war waa kaadida ka waxbedelay eh, kaadida ayaa kolkaa nijaasa laga soo qaadaa la odhanaya ilaa in caaradahu waxaynu haynaa ilaa in caaradahu ayuu ahaa ilaa in caaradahu waxaynu ogeyn biyuhu inay daahir yihiin nusuus badan baa keentay biyuhu inay daahir yihiin hayadaba biyaha daahirnimadooda unbaynu baynu haysan cumuumka un baan haysanayna wax bedelaya intuu intuu imanayo biyuhu waa daahir daahirkaa un baad haysanaysaa laba xadiid baan soo marnay oo laysku khasisayay oo midi wuxuu lahaa biyuu hadday qollatayn gaadhaan lam yaxmil ilkhabas gudaafadda iyo qashinka iyo qurunka maba xambaaraan way ka awood badan yihiin eeg ama ha doorsoomaan buu xadiidkaasi leeyahay ama yuna doorsoomin waa cumuum buu xaggaa ka yahay qollatayn ba hadday gaadhaan lam yaxmil ilkhabas xadiid kalena wuxuu tilmaamay nijaasadu inayna biyaha waxba ka qaadaynin haddii ayna bedelin dhadhanka iyo urta iyo midabka kolkaa xadiidkaa kalena dhinac buu caam ka ahaa oo muxuu caam ka ahaa bal u fiirso mid kastaa dhinac buu caam ka yahay dhinacna khaas buu ka yahay xadiidka odhanaya biyo hadday qollatayn gaadhaan nijaasada ma xambaaraan wuxuu khaas ka yahay qollotaynnimo kuqaydidda qollatayn baa lagu qayday hadday qollatayn ka yar yihiin markaaba way nijaasoobayaan baad ka qaadanaysaa waa xadiidka qollataynka ku qaydaya xaggan khaas buu ka yahay qollataynimada nijaasada ma xambaaraan lam yaxmil alkhabathna caan buu ka yahay ama nijaasadu ha dooriso ama yayna doorinin biyaha awood badan buu kuleeyahay lab waa mutlaq xaggaana caan buu ka yahay xadiidka kalena xaggii uu caamka ka ahaa buu khaas ka noqday xagguu khaaska ka ahaana waad arki doontaa xadiidka kalena wuxuu leeyahay biyuhu sidoodaba biyo nijaasadu waxba kama qaadi karto qollatayn iyo hayru qollatayn lama kala qaadin biyaha nijaasadu waxba kama qabanayso haddayna dhadhanka ka doorinin eeg xaggii ka hore dhadhanka una qaydaynin buu kanina dhadhankii qayday u khaas ka noqday ama urta ama midab waxaa la ogaaday hadaba in kan cumuumkiisa kan khusuuskiisa lagu qaydi kan kale cumuumkiisana ka kale khusuuskiisa lagu qaydi waxaad odhanaysaa hadday biyo hadday qolatayn ka yar yihiin kolley nijaasa hadday ku dhacda iyada awood badan way nijaasayni hadday nijaasadu qolatayn ka badatana hadday biyu biyuhu baan doonaya biyuhu hadday qolatayn ka yar oo nijaasa ay ku dhacdo kolley way nijaasoobi hadday qolatayn biyuhu ka badan yihiinna haddii ay urta ka dooriso way nijaasoobayaan ama dhadhanka ama midabka haddaba biyo halkan yaalla biyihii halkan yaallee qolataynka ka badnaabay nijaasa ku dhacday kaadi ayaa ku ayaa ku darmatay kaadidii markay ku biirtay unba isla markiiba biyihii doorsoomeen dee nijaas soo qaad oo niyo biyuhu way badnaayeene sideebay kaadidani u doorisay talow asalku wuxuu ahaa waxaa dooriyey inuuna kaadida ahayn ee ay malaha iska doorsoomeen maya waxa lagu leeyahay waxa biyahan mucaaradeeyo ka hor yimid shay daahira qaadidu waa daahir haalibun wuu xoog badan yahay oon waa nijaasade aada haalib u aweye ah daahirun haalibun duu sababin sabab buu usaaxiib yahay sabab buu usaaxiib yahay oo kaadidii waad arkaysaa dee midabbay leedaho urba dunna waxaa loo maleeyey anahu aqwa inuu ka xoog badan yahay baa biyihii oo saasuu ku bedelay fa yuqadamu waa la hormarin ka bawlin bowl kale weeye bowlka oo waqaca dhacay fii maain biyo ku dhacay biyaha oo kasiirin fara badan oo fawujida markiiba waa la helay mutaayiran isagoo biyihii doorsoomay haddii waxoogaa kadib ay doorsoomaan kaadida maaha ayay ku doorsoomeen la odhan maayo waxtamala waxaa suurtagal ah tagayuruhu inuu biyaha ay doorsoomay bihi bowlka uu ku doorsoomay waqaruba waxaa dhowaaday alcahdu zamankii ayna ayna ayna mutaqayirkaba ahayn zamankii biyuu caadiga ahaayeenna hadduunbay caadi ahaayeen markay kaadidu sidaa ugu biirtayna way isbedeleen war kaas oo kale istisxaabkii waa laga xoog badan yahay kana la qaadanaya markaa walaa yuxtaju lama xujaysan karo bistisxaabi xaalilijmaaci xaalulijmaaca oo laysla saaxiibiyo ijmaaca xaaladiisa oo laysla saaxiibiyo fii maxalilkhilaafi khilaafka maxalkiisana layskula saaxiibiyo wuxuu leeyahay xukun baa laysku laysku lagu ijmaacay xaalad jooga haddana waa laysku khilaafay xaalad kale isagoo jooga ee hadda u fiirso mas'aladan xukun baa laysku itifaaq ijmaac baa dhacay shaygani xaaladdaa markuu joogo ijmaac baa jira inuu xukunkiisu sidaa yahay xaaladii xaaladan ahayn isla shaygii uuni markuu xaalad kale joogana khilaaf baa ku jira haddaba ma nidhaahna xaaladii ijmaaca ha laysla saaxiibiyo oo xaaladii khilaafka hala geliyo masaladii khilaafiga ahaydna markii uu shaygani xaaladaa ijmaaca joogay ilin xukun buu lahaayo itifaaq buu ahaaye xukunkiisii ma nidhaahna ha laysla saaxiibiyo oo kana waa loo deliishanayaa ma la odhanaya maya suurtagal ma aha buu kuleeyahay talo waa maxay tusaaluhu waxaa la og yahay alkhaarij annajis baa jira alkhaarij annajis shay qofka ka soo baxa oo nijaas ah baa jira alkhaarij waa wax soo baxa shaygu hadduuna soo bixin bal hadda eeg shaygu hadduuna soo bixinba waa kaadidii iyo saxaradii iyo shaygu hadduuna khaarijkaasi intuuna soo inuu kugu jiro ma ma nijaasba mise nijaas ma aha alkhaarij intuu hadduu kugu jiro inuuna nijaas ahayn baa la isku waafaqsan yahay imika dhiig ba saxara kugu jirtay ma nijaas ba salaadii laga aqbali maayo ma lagu oranaya maya oo kaadi baa kugu jirtay ba nijaas ba nijaas baad sidataa miyaa lagu oranaya maya laguma oranayo okay haddaba khaarij shayga nijaastii intuu gudahaaga ku jiro gudahaaga intuu ku jiro waa nijaas lagu oran maayo waad ogtahay hadduu khaarijka nejiskiihi shaygan khaarijka soo baxayo nejiskiihi haddaba uu ka soo baxo xagga hore iyo xagga dambe inuu nijaas yahay waa la isku waafaqay waa mutafaq hadduu xagee ka soo baxo khaarijkii khaarijkii najiska hadduu xagga hore iyo xagga dambe ka soo baxo inuu nijaas yahay waa la isku waafaqay ka warrama haddaba hadduu meel kale ka soo baxo khaarijkii najiska ahaa oo weysada inuu jabinayaa la isku waafaqay weysada inuu jabinayana welibana xukunkuwa kaa weyse jabintiisaa la isku waafaqay khaarijkaa najiski ihi inuu weysada jabinayaa laysku waafaqay hadduu agga hore iyo agga dambe kasoo baxo gudahaaga intuu ku jirana inuuna waxba kaa jabinayn baa laysku waafaqay haddaba khaarijkii najiska hadduu agga hore kasoo baxo ka warran masanka kasoo baxo qofkiibaa ma tagay ama qofkiibaa gororay weysadii ma jabaysaa mise jabi waa masale khilaafiya cinda shaaficiya ma jabayso culimada kale qaarkoodna way jabaysaa waa haddaad matagto iyo haddaad gororto haddaba eeg isla khaarij najis ah ayaa marna laysku waafaqay inuu weysada jebinay xagga hore iyo xagga dambe hadduu ka soo baxo marna laysku khilaafay inuu jebinayo in kale waa hadduu sanka ka soo baxo ama afka ka soo baxo ama meelo kale ka soo baxo haddaba istisxaab ma nidhaahnaayo xaaladii la ijmaacsanaayo xagga dambe iyo xagga hore markuu ka soo baxo ahayd maysla isla saaxiibinaayo ilaa wa ilaa weysada ha jebiye ma nidhaahna maya walaa yuxtaju lama deliishanayo lama xujaysanayo biistisxaabi xaalilijmaaci ijmaaca xaaladiisa oo laysla saaxiibiyo fii maxali lkhilaafi khilaafka meeshiisa buu ku leeyay meel khilaafi ah ha ka yaabin buu ku yidhi in laysla saaxiibiyo talow istisxaabku muxuu ahaa sheekhu istisxaabkiibaa ilayn ma tacriifinin isagoon tacriifinunbuu goorahan bay inoogu soo dhex jiray ilayn ulaa istisxaabu lcadam istisxaabu lcumuum istisxaabu nas istisxaabu maa dalla calayhi sharcu eeg istisxaabkana inooma tacriifin ba ilayn hadduu tacriifinayaa istisxaabkii falistisxaabu horta istisxaabku sidiisaba hubuutu amrin waa amar sugnaada fi thaani waktiga labaad athaani waa azaman athani waktiga labaad waktiga labaad buu arrinka dhisu waktiga koobaad maaha waa waktiga labaad falistisxaabu istisxaabku hubuutu amrin waa amar sugnaada fi thaani xilliga labaad ayuu sugnaanayaa lihubuutihi sugnaanshihiisa dartiibuu usugnaan fil awali xilligii koobaad u sugnaa wax markii hore xalay oo kale jiray ayaa caawoo kale la odhanayaa wuu jiraa ama wax shalay oo kale jiray ayaa maantaoo kale la odhanayaa wuu jiraa oo looga qiyaasanaya jiriddii hore inay soo socotay unbaa la qaadanaya ina kala gu-in unbaad qaadanaysaa markaa falistisxaabu istisxaabku hubuutu amrin amar sugnaanshihiisa weeye fi ani waktiga labaad oo sugnaado lihubuutihi sugnaanshihiisa dartii fi lwali waktiga koobaad oo sugnaado lifaqdi maa kii waayidiisa dartii yasluxu u suubanayey litagyiri inuu wax bedelo waxa la waayey kii kala goyn lahaa kala bedeli lahaa kaa marka la waayo ayaa la odhanaya waa istisaab haddaba istisxaab maqluuba isna jira amaa hubuutuhu amarka sugnaanshihiisa fi lwali zamanka hore uu sugnaado lisubuutihi fi aanina uu usugnaaday zamankan dambe u sugan yahay haddii shaygan la hubo inuu hadda zamanka aaniga a sugan yahay oo ladha maadaamu maanta joogo shalayna inuu joogay kasoo qaad eegada maadaamu maanta joogo shalayna inuu joogay kasoo qaad waa khalad maqluub baa loo yaqaanaa maqluub hal mas'alo qura ayaa la isticmaalaaba amaa hubuutuhu sugnaanshihiisa amarku uu sugnaado filawali waktiga hore uu sugnaado lisubuutihina uu usugnaado sugnaanshihiisa fi ani waktiga labaad uu sugan yahay fa maqluubun maqluub baa la yidhaahdaa oo aad looma isticmaalo keliya waxaa la isticmaalaa mas'alo haddaad sayladda tagto oo shay aad soo iibsato oo nin kale kugu qabsado oo xujo mulaqa oo bilaa taariikh ah uu kolkaa keensado oo xujadii loogu xukumo waa bilaa taariikh shaygan anaa lahaa buu ku yidhi maanta ayaan mobeelkan iibsaday maanta markaan iibsaday ama xalaan iibsado maanta oo qura markaan haystay baa laygu qabsaday ninkii cadayn buu helay inuu mobilkan lahaa dee waamuu lahaa hadduu yidhaah saacad ka hor baan lahaa dee annaga kolkaa is haysanaa wixii annagu khilaafkuna dhex maraya hadduu yidhaahdo xalay intii ka horreysay baan lahaa xalay intii ka horreysay baan lahaa dee annaga khilaafkuna ma dhex maraya ninkiibuu dhex maraya kolkaa haddii xujo mutlaqaa uu helo hadda inuu leeyahay bay usugi kol hadduu hadda yeeshana xilligii laga iibinayey mobeelka waa maqluubkii ma ogtahay waa istisxaabkii maqluubka ah xilligii mobeelka laga iibinayeyba isagaa lahaa oo mobeel uuna ninkii wuxuu ka iibiyey uuna lahayn kadibna kii iibsaday lacagtii unbu kii u doonani or lacagta isii unba odhan ilan xalaaliya nin le araggaa ka dhexeeyaa la odhan jiraye mobeelka kii lahaabaa igu qabsadaye adeer nin lacagtii baan rabaa lacagtiisi istisxaabba masaladaasaa jira oo la yidhaahdaa hadduu milkigu hadda usugnaaday dee xilligii layga iibinayeyna waa looga qiyaasanaya inuu isagu lahaa oo kii iga iibiyey waa in la yidhaha ma lahayn kolkaa dooduyay dhex mari doontaa labadii nin baa isqabsanaya markaa labadii nin ayaa isqabsanaya adigu banaan baad ka tahay waa baloodhadan aynu isku haysano oo kale ayaa soo gelaya meesha waxa wey adu banaan baad u bixiyo labadiibaa doodiyo kolba kii roonaada ayaa reerka usoo hari doona amaa hubuutuhu amarka sugnaantiisa fil awali uu sugnaaday waktiga hore lihubuutihina uu u sugnaado sugnaanshihiisa fi haani uu sugan yahay fa maqluubun maqluub baa la yidhaahdaa waqad yuqaalu in la yidhaah baa la arkaa fiihi dhexdiisa istisxaabka maqluubka ah istisxaabka maqluubkaa sidan oo kalena waa loo dhigi karaa low lam yakun hadduuna ahayn ahaabitu ka sugan alyawma maanto kan maanta sugani hadduuna ahayn haabitan mid sugnaa amsi shalay kan maanta jooga hadduuna shalay joogi lahayn lakaana wuxuu noqon lahaa hayra haabitin mid aan sugnayn maanta kan maanta jooga haduuna shalay joogi lahayn ilan joogidii shalay shalay hadduuna joogi lahayn eg maanta inuu joogo waad aragtaa shalay haduuna joogi lahayn de ka maanta joogaan joogeenba oo cadamkii baa soo saraayeyn lahaa joogid la shalay ayaa maantana soo gaadhi lahayd saas in loo dhigana waa laga yaabaa buu ku waa maqluubkii un low lam yakun hadduuna ahayn ahaabitu ka sugan alyawma maantu haabitan mid sugan amsi shalay lakaana wuxuu noqon lahaa hayra haabitin mid haabite hayrkii ayuu noqon lahaa fayaqdii wuxuu xukumi markaa istisxaabu amsi amsi isla saaxiibintiisu biannahu isagu alyawma maanta hayru haabitin haddii la xukumo maanta hadduuna joogi laha inuuna shalayna joogeen oo shalay ma joogo la yidhaah isla saaxiibinta shalay laysla saaxiibiyo ayaa xukumi lahaa maanta inuuna joogin walaysa kadalika sidaana maaha oo maanta wuu joogaa fadalla wuxuu tusiyey calaa annahu isagu haabitun inuu sugnaa shalay kol hadduu maanta joogo dee shalayna wuu joogay sidaana waa loo dhigi karaa istisxaabka maqluubka loo yaqaan hadalkaasina waa ka soo bixi karaa mas'alatun almukhtaaru mukhtaarku waxa weeye mas'alatun almukhtaaru mukhtaarku waxa weeye ana naafiya ninka naafiga ah ee shay anfiyaya yudaalabu waxaa laga dalbaa bidaliilin daliil baa laga dalbaa qofku hadduu naafi yahay uu waxaa anfiyo daliil baa laga dalbayaa waa goorma ayaa daliilka laga dalbi in lam yuclam haddaan la ogeyn annafyu nafyi haddaan la ogeyn daruuratan daruuro ahaan haddaan nafyi loo ogeyn qofku naafi markuu yahay eg naafi markuu yahay waxaa lagaa rabaa daliilkii uu wax ku anfiyey ayaa lagaa rabaa waa saasuu sheekheenu qaatay mukhtaarna wuu ka dhigay welibana qodobkaa mukhtaar buu ka dhigay waxaa soo horjeeda muqaabil odhanaya laga dalbi maayo iyo muqaabil kaloo odhanaya waxa caqliyiga ana naafiga daliil baa laga dalbaa waxa sharciyiga ana naafiga daliil lagama dalbo oo sidaa u kala saaraya ayaa jira laakiin haddii daliilka nafyiga haddii daruuro ahaan loo og yahay oo waxaan si daruuriya loo og yahay wax alla wax la dalbayo oo halkaa la weydiinaya ma jiro almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana naafiya ninka naafiga ah ee wax anfiyaya yudaalabu waa laga dalbi naafiga bideliilin deliil ayaa laga dalbi deliil ha laga dalba ayaa la odhanaya markuu naafi yahay waa in lam yuclam haddaan la ogeyn annafyu nafyiga haddaan la ogeyn daruuratan si iska daruuro ah haddaan loo ogeyn wailaa haddii la og yahay falaa laga dalbi maayo buu ku yidhi وأنه, وأنه لا يجب والمختار مختارك وحويه أنه الشأن لا يجب مواجبه الأخذ قاضش مواجبته بالأخف أخف لقاته ولا بالأثقل إيا أثقل لقاتانا هل كان هو مسألة كله eeg isagoo masaa'ilkii inoogu dhex jira daliilkoogu khilaafiga ahaa laba markuu inoo sheegay wixii masa masaa'ilka labu inoo sheegay wixii masaa'ilka uu gaarka ka dhigay shantii hore way tegeen tobankii shantii dambe ayuu laba inooga sheegay istiqra iyo istisxaab buu inoo sheegay istiqra iyo istisxaab markuu inoo sheegay ayaa waxyaabo si dimni ah istisxaabka ula socda ayuu kasoo yar daba tuurtuuraya wa annahu laa yajibu alahdu bilakhafi walaa bilafqali waxaynu xagga hore kusoo marnay kitaabkeennii hore markaan ka hadlaynay waa xaq baynu soo nidhi aqu maaqalu maa qiila qabsashadiisu xagga hore maynaan sidaas soo odhanin waanahu xaqu in la qabsado biaqali maa imaamu shaafici waa kii taagnaaba ninka gaalka a ah magtiisu waa imise buu taagnaa saddex iyo soddon iyo iyo thuluth soo maaha dee waa kii culimada qaar ay yidhaahdeen waa boqol oo muslimkuu la mag yahay qaarna waa ka yidhaahdeen maye waa conton qaarna waa ka yidhaahdeen maye waa thuluth oo waxa weeye saddex iyo soddon iyo iyo thuluth weeye haddaba wuxuu yidhi imaamu shaafici saw saddex qowl maaha saddexda qowl intay saddexduba iska waafaqsan yihiin magtiisu inay tahay waa maxay saddexduba waxay iska waafaqsan yihiin saddex iyo soddon iyo iyo iyo ulus in la bixinayo ka boqolkiina waxbaa iga dhiban unbu odhanaya intaa marka la dhiib intaa waan horta dhiiba bu ohan intaa waan ogolaa magtiisii tahe ma la dhiib intan magtiisii bay kamid tahe dhiiba waa wixiisiiya siiya dadkiisii ma la bixiyey wuxuu odhanaya ha waxbaa ii dhiman sulusaankii kalea ii dhiman kii kontonka sheegayeyna saddex iyo soddon iyo ulus marka la bixiyo waan gartay unbu odhanaya laakin waxbaa ii dhiman kii mataqaani saddex iyo soddonka iyo ulka laana waaba intay tahay dee intuba inay ay xaq uu leeyahay ay yihiin bay isku waafaqeen kolkaa biaqali maa qiila in la qabsadaa waa xaq buu imaamu shaafici qabay saasuu madhabku ahaayo saas aynu soo nidhi haddaba masalada waxaa layna leeyahy haddii masaladu ay ka kooban tahay wejiyo shay akhaf ah iyo shay asqal ah iyo shay awsat ah xaqu keebuu la socdaa inaan qaadano keebaa waajiba inaan qaadano imaamu shaafici kuma odhan hadda waajib akhafku akhadka in la qabsadaa waa waajib waa xaqun buu ku yidhi eeg waxaa lagu leeya masalada waxaa lagu sugayaa akhadka marka akhadnimadiisa un loo eego akhadnimadiisa waa sheekeyna siduu mukhtaarka ka dhigay hadda akhadka marka akhadnimadiisa un loo eego in la qaataa ma aha waajib oo akhadnimadiisana waajib ma keenayso asqalkana marka asqalnimadiisa un loo eego in la qaataa ma aha waajib awsadkana marka awsadnimadiisa un loo eego in la qaataa maaha waajib saddexda midnaba maaha waajib e, waa in la eego maxaan ku idhaha waxyaaba khaarijiya oo mid saacidaya muqaabil baa jira odhanaya war in la qaato ayaa waajibaya ilaahay baa yidhi yuriidu llaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra qolaale war maye waa in asqalka la qaato maxaa sababay lannahu akaru hawaaban bay uu ka ajri badan yahay wa axwadu ka koobid badan yahay bay idhahdeen wlmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah annahu shanigu waxa weeye laa yajibu ma waajibayo alkhdu qabsasho iyo qaadasho bilakhafi akhafka la qaato walaa bilasqali asqalka qaadashadiisu toona waajib maaha wujuubkiiba hadda laga hadlaya mas'alatun almukhtaaru mukhtaarku waxa weeye annahu sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa mutacabidan mid cibaadaysta ama mutacabadan mid la adoonsaday qabla albicati bicada ka hor ayuu ahaa mid cibaadaysta bisharcin sharci buu ku cibaadaysan jiray walwaqfu waana laga tawaqufayaa can tacyiinihi sharcigaa cayimidiisa wa bacdahaa bicada dabadeedna rasuulku wa bacdahaa iyada dabadeedna waa bacda albica almancu manci weeye inuu sharcigii ka horreeyey ku cibaadaysan jiray ee sharcigii lagu soo dejiyey buu ku cibaadaysanayey halkan mas'aluu isna keenay wuxuu yidhi waa istisxaabkii ma ogtahay istisxaabkii unbay xidhiidh la leedahay masaailkan o dhan istidxaabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnayd intaan rasuul laga dhigin ee qabla albicsa qabla albicsa marka ay ka hadlayaan culimmadu inuu dawaafi jiray inuu shay samayn jiray haddaba waxa uu samayn jiray majaahiligii un baa la odhanayaa loo nisbaynayaa waxay jaahili samayn jireen sidii jaahiliga u samayn jiray baa la odhanayaa mise waa wax mutacabad ah oo ku cibaadaysanayo ilaahay ugu dhowaanayey wuxuu ku yidhi waa khilaafi masaladaasi waxa mukhtaar abuu ku yidhi inuu mutacabid ahayuu ilaahay ugu cibaadaysan jiray ha ku cibaadaystee sharci lagu soo dejiyey uu ku cibaadaysanayey ma jirin oo rasuulba ma ahayn wuxuu ku cibaadaysan jiray uu sharci ilaahay soo dejiyey oo sharciyadii hore ah ma kii nebi ibraahimba waa kii nebi ibraahim qolaa yidhi may ibraahim a nebigii ugu dambeeye nebi ciise ee ugu dhowaa kii nebi ciiseu ku cibaadaysan jiray qolaba waxbay yidhaahdeen sheekhu wuxuu ku yidhi inuu cibaadaysan jirayna garo inuu sharci ku cibaadaysan jirayna garo laakiin sharcigaasi ku ahaa lama garanayo sharcigaa uu ku cibaadaysanayay ka alla ku ahaa lama garanayo oo waa laga tawaqufayaa sharcigaa markii rasuulka la diray ee rasuul laga dhigayna wuu cibaadaysan jiray laakiin sharciyadii horuu ku cibaadaysan jiray waa mamnuuc kii lagu soo dejiyey buu ku cibaadeysan jiray kii lagu soo dejiyey ayuu ku cibaadaysan jiray almukhtaaru qowlka mukhtaarka abuu ah ku yidhi annahu sala allahu calayhi wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa mutacabidan buu ahaa qiilal aad u badan qowlal aad u badan baa ku jira oo aynaan xamili karaynin haddaynu eegno ama wakti badan u baahan almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah annahu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kaana wuxuu ahaa mutacabidan mid cibaadaysta qabla albicati bicada horteed bisharcin buu ku cibaadaysan jiray walwaqfu mukhtaarku waa in laga tawaqufo can tacyiinihi sharcigaa cayimidiisa wa bacdahaa bicisada kadibna almancu waa in la manciyo inuu sharci hore ku cibaadaysan jiray sharcigii lagu soo dejiyey buu ku cibaadaysan jiray de nebi maxamed markuu saxaabada la joogay ma sharciyadii hore u haystay baynu odhanaynaa mise kii lagu soo dejiyey buu ku cibaadaysan jiray kii lagu soo dejiyey buu ku cibaadaysan jiray ashyaada asalkooga bal haddaba ka wixii manaafica ee dadka nafci u sida wax alla wixii manaafica ee dadka nafci iyo faa'iido u leh asalkoogu alxilu waa xalaal inay yihiin walmadaari shaygii dadka dhibaato ku ah ee dadka dhibaya asalkiisuna ataxriimu xaaraan inuu yahay weeyi dadka wixii faa'iido u lihina waa xalaal dadka wixii dhibayaana waa xaaraan oo xaggee labadan asal laga kala keenay waxaa laga kala keenay labadan asal waxaa laga kala keenay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican khalaqa lakum lakum laamku waxa weeye waa nafci baa la yidhaha calaaduna waa waa dhibaatada lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat calaad waa wixii ku dhibaya laamkuna waa wixii nafci kuuleh kolkaa khalaqa lakum maa fi lardi jamiican idinkaa laydin abuuray wixii dhulka joogo dhan waa inuu ina anfaco kolkaa dee wuxuu ino welibana ilaahay aayaddan wuxuu inoogu sheegay fii macradi alimtinaan meel ilaahay inagu galladaysanaya nicamka uu ina siiyey dee ma haddii la yidhaha manaaficdu xalaal asalkeegu ma aha rabbi ma wuxuuna kuu banaynin oo xaaraan kaa ah ayaa lagu galadaysan ma waxaynu odhanayaa iigu shukriya bal intaan khamri argeyse keenay eega intaan khamre arge mayaa laynu odhanaya ilan xalaalba maahae way fii macrad اlimtinaan aayaddu markay ku soo aroorto waxaad arkaysaa waxan inuu ugu hoosayn xalaal uu ku yahay wax lagu xalilay inuu yahay madaartana inay taxriim tahay waxaa lagu ogaaday xadiidkii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam waa xadiid ibnu maaja laa darara walaa diraara laa darara dhib ma jiro dadka la dhibo oo loola qasdo walaa diraara dhib qofkii ku dhiba aad abaalinaysaana wade aad ku ama tacadi aad ku ma jiro laa darara walaa diraar wixii dhib adiinteenu sidaas isna waanfiday kolkaa labadaa nas marka laysku geeyo waxaa soo baxay buu ku yidhi ana asla almanaafici alxilu waalmadaari ataxriimu wixii eh, manaaficihiina waa xilli wixii madaarihina waa taxriim xukmu lmanaafici walmadaar qabla albictha nebi maxamed intaan lasoo dirin xukunkay lahaayeenna kitaabka awelkiisii baan kusoo qaadanay oo waxba dib ugu baydi mayno markaa mas'alatun adiladii mise aynu maraynay labaynu soo qaadan intii masaa'ilkaa saddex baa inoo dhinaa sow maaha ama tobankii toddobaynu soo qaadano saddex baa inoo dhinaa sow maaha almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana alistixsaana istixsaanka waxaa la yidhaahdaa laysa daliilan daliil ma aha istixsaan waa la qurxistay shaafici ayaan filayaa in laga sheegi jirayba ninku hadduu yidhaahdo waxaa anunbaa qurxistay faqad sharaca isagaaba sharci sameeyey anaa qurxistay anaa qurxistay istixsaanku ma daliil buu noqonaya anaa qurxistay unbuu daliil u noqonaya miya qowlka mukhtaarkiihi waa laa daliil yadul wax daliilo uu ku noqonaya ma jiro waxa anaa qurxistay istaxsanat alculamaa culimaduunbaa qurxisatay istaxsanuu kada waxanay qurxisteen istixsaanku sidiisa daliil ma noqonayo oo daliil maaha ragga qaar ayaa qaba muqaabil baa may e waa daliil waxaan ka qaadanay bay yidhaahdeen inuu daliil yahay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi watabicuu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum watabicuu waraaca axsana ma kii ka ugu wanaagsan ugu axsansan idinku eega oo markaad istixsaansatiin ka idinla sii wanaagsanaada maa unzila ilaykum min rabbikum rabbigiin wuxuu idiin soo dejiyey markaad saa u egti waa waxyaabaa wada wanaagsan idiin soo dejiy ka ugu sii wanaagsan haddana waad aragtaa waxay idhahdeen sownka ilaahay aayad kale ku yidhi aladiina yastamicuuna alqowl waa dadka wanaagsan tilmaamahooda qowlkay dhegaystaan maxaa laga dambaysiyey aladiina eh, yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsanahu axsankay raacaan istixsaankiibay na tusayaan aayadahani oo istixsaanku inuu daliil noqonayo ayaanu qabnaa halkaa ayay la mareen imaamu shaafici laftiisu meelaha qaar uu istixsaanka ka hadlo ayaa jira oo wuxuu odhanayaa ninka la dhaarinayo wuxuu istixsaansadayba lagu odhanaya imaamu shaafici in musxafka lagu dhaariyo kitaab qur in lagu dhaariyo meelo saasa wuu ka duwan yahay laakin baa laleeyahay almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana alistixsaana istixsaanku laysa daliilan horta daliil ma aha istixsaan adilada haynoogu darin buu ku yidhi haddaba istixsaankiibaa lagu heshiinba waayey ilaahyaa buu ku keenaya istixsaanoo maxaa tahay tacriifkiisiibaa lagu heshiin waayey shaygana marka lagu heshiiyaa laga doodi karaa saa ma og tahay sawnagii shalay ogeyn wa muqadimuha alistifsaar maynaan soo dhiganin marka daliil nin uu keensado ee daandaansanaysid daliilkiisa ay fahansiin la yidhaahdaa laakiin haddaad markaaba xaggaa unu boodo adoon fahmin banaan baad cararaysaa horta daliilkiisa fahan wa muqadimuha alistifsaar qodob kastoo ku jira fahan siduu u watana u fahan markaasaad adigu kolkaa aad ka jawaabi kartaa haddaadan daliilkiisaba fahmin lagama yaabo iminka dhibaatooyinka ina haysta waxa weeye waxaad arkaysaa qof qof radiyaya ama wax wax radiyaya wa kanuu radiyayaba ma garanayo hadalku wuxuu ujeedaba qadiyadan wuxuu u wata iyo si u wata iyo s daliilkiisuba su u socdaba ma fahmayo runtii waa mashaakil aad u tiro badan weeye tasarucu khatartiisa ayuu leeyahay wafusira waxa lagu fasiray istixsaankii waa la macnayn kari waayo raggii midba nooc la maray wafusira waxa lagu fasiray bidaliilin daliil baa lagu fasiray yanqadixu ka muuqanaya fii nafsi lmujtahidi mujtahidka naftiisa oo taksuru canhu ay ka gaabanayso cibaaratuhu cibaaradiisiina ay gaabanayso waaa qolosaas istixsaankii istixsaanku waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa macno naftayaduni ay helayso waxaanu dadka ugu sharxnona anaan garanayn wa alla waxaanu dadka ugu sharxno amaan waa macno yaroo annaga nagu soo dhacaya bay yidhaahdeen oo yanqadix uu muuqanaya macnahaasi fii nafsi lmujtahid ninka mujtahidka naftiisu ka muuqanaya laakin taksulu canhu cibaaratu hadal cibaaro uma helayo wax alla wuxuu ka cibaareeyo ma garanaya bay yidhahdeen qolo saasay ku tacriifiyeen warudda waxaa lagu radiyey biannahu isagu inta xaqaqa haddii uu yahay wax jira oo sugan fa muctabaru waa shay muctabaroo la ictibaarinayo hadduuna sugnayna dee waxaa aan cibaaradaba loo hayn maxaynu odhanaynaa markaa eh, furudda waxaa lagu radiyey bianahu inta xaqaqa hadduu sugmo cinda almujtahid fa muctabar ayuu noqonaya waxa kaloo lagu tacriifiyey wafusira waxaa kaloo lagu fasiray bicuduulin leexad baa lagu fasiray can qiyaasin qiyaas laga leexdo ilaa aqwaa daliil ka xoog badan loo leexdo ilaa aqwaa daliil ka xoog badan minhu isaga aqwaa ilaa aqwaa ilaa qiyaasin aqwaa buu qoraya ama ilaa daliilin aqwaa baaba filaya inuu ka kalimadaha odhan jiray ilaa aqwaa daliil xoog badan loo leexdo walaa khilaafa wax khilaafihina fiihi dhexdiisa ma aha wuxuu ku ihi asalba istixsaanku waa in laga baydho qiyaaska oo loo baydho daliil ka xoog badan oo adiladii kale ah ee qiyaaska ah ama qur'aankii ama aayadii ama ijmaacii oo kaa yaa diidi karaba istixsaan haddaynu kaa ku tacriifino kaama cid baa diideysa inaad qiyaas ka baydhood aayad aad heshay aad u baydho ma cid diidi karta eegada ow amase waynu arki doonaaye ow amase canidaliili daliilka in laga baydho ow canidaliili daliilka in laga baydho walaa khilaafa fiihi buu yidhi macnaha cidiba cid kuma haysato oo eeg hadda wabicuduulin can qiyaasin ilaa aqwa marka saa lagu tacriifiyo walaa khilaafa fiih yaa isku khilaafsane kaasi daliil ma noqon kara ku odhanaya maba jiro de waa la waa la wada ogol yahay kaa o amase waxaa lagu fasiray alcuduul leexasho ayaa lagu fasiray canidaliili daliilka laga leexdo ila alcaadati caadada loo leexdo kan yaa qaadanaya waa istixsaanka waxay qolana ku fasireen istixsaanku waxa weeye inaad daliilka ka baydho oo xagga caadada aad u baydho oo maslaxa kuugu jirta aawadeedna aad ugu baydho caadadii baad maslaxa kuu sheegtay waa xamaamka markaad gelayso oo kale inaadan intaa suuliga aad ku gelayso aadan sii magacaabin suuliga intaad ku gelayso ayaadan sii magacaabin oo he de waa diintu waxay kuleedahay markaad wax iibsanayso dee baayac oo siiqa ha dhacda qabuul iyo iijaab suuliga markaad gelayso kildhigii aaway unbaad odhanaysaa kildhigayunaad dhegta qabsanaysaa keligin baad degta qabsatay waxaad ka leexatay kolkaa istixsaanku waa ka asli kuleeyahay daliilkii baad ka leexatay can taraadin ku yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin ganacsigii ridaa lagu xidhay ridihiina waxaa manaad looga dhigay maxay siiqo siiqadiiba waad ka buuday haddaba siiqadiiba waad garab martay oo waad ka baydhay siiqadii ma ka baydhay caadadii baad u leexatay istixsaankaas halkaasay qoladaasina la mareen w an dliili dliilka leexadka laga leexanaya lagu fasiray ila caadati caadadana loo leexanayo warudda waaa lagu radiyey warudda waxaa lagu radiyey bnahu isagu in sabata hadduu sugnaado annahaa xaqun xaq inay tahay faqad qaama daliiluhaa daliilkeegii ayaa joogaba caadadu haday xaq tahay warudda waxaa lagu radiyey bnahu shaniye in sabata hadduu sugnaado annahaa caadadu xaqun shay xaqa inay tahay oo xilligii rasuulka jirtay sala allahu calayhi ama dabadiiba jirto oo a'immadu ay ku ijmaaceen caadadu hadday tahay tu lagu ijmaacay oo xaq ah faqad qaama daliiluha daliilkeygii baaba la hayaaba oo nebi maxamed baa ogaaba wa ilaa haddii ayna ahayn caadadu mid sugan oo xaq ah rudda dee waa la celini nagadaa maa maxaa naska aad u garab maraysaa halkaasa iyadana laga maray fa inta xaqaqa haddaba hadduu xaqoobo oo uu sugnaado istixsaanun istixsaan haddii uu sugnaado istixsaanka oo mukhtalafun fiihi laysku khilaafsan yahay waa istixsaan laysku haysto ayaa sugnaaday buu ku yidhi hadduu sugnaado buu ku yidhi fain taxaqaqa hadduu sugnaado istixsaanun istixsaan mukhtalafun fiihi laysku haysto faman qaala ninka ku qawla bihi kaa ninka ku qawlaa faqad sharaca isagaaba sharci dejiyey oo isagaaba sharci sameeyey fainta xaqaqa halkaa fainta xaqaqa buu inoo qorayaa soo maaha fain xaqaqa fainta xaqaqa ba halkaa inoo qoran mise fain xaqaqa buu inoo qorayaa muxuu qorayaa dhammaan taxaqaqa buu halkaa inoo qorayaa soo maaha fain taxaqaqa hadduu sugnaado istixsaanun istixsaan baa sugnaaday isagii baa sugay bay ka dhigan tahay qofku ku sugnaaday dee mukhtalafun fiihi laysku haysto uu sugnaado dee qof baa sugay faman qaala ninka ku qawla bihi ee dee sugna isaguba dee ka qayb qaata ee sidaa yidhaahdaa faqad sharaca isagaa sharci sameeyey sharaca waa la sida sharcu tilmaamaya oo sharaaca baad odhan ama waa la shadayaa oo sharaca baad odhan isagaa tashriic sameeyey in tashriic la sameeyo oo qofku dee uu waxbaan ku darayaa yidhaahdaana waa mas'alo culimadu ay aada uga hadleen oo khatarteeda leh oo kufri lagu sheegay inuu noqonayo culimada qaarna ay yidhaahdeen kabiire ma la odhan karaa kufri laakiin rag badani ay yidhaahdeen sharciga waxbaa lagu daraya haddaad tidhaa waa masaa'ilka halista ah walaysa ka mid maaha minhu istixsaanka mukhtalafka mukhtalafu fiihiga ah istixsaanu shaaficiyi shaafici qurxisadkiisa ataxliifa dhaarinta uu qurxistay bilmusxafi musxafka laysku dhaariyo kaasi kuma jiro buu ku yidhi in musxafka laysku dhaariyo iyo walxadda rididda filkitaabati addoonkii la kitaabeeyey wax laga rido ila naskii unbaa laga qaadanaya wa aatuuhu min maalilaahi ladi aayadda ilaahay yidhi unbaa laga qaadanaya xadigan iyo filkitaabati iyo wanaxwaha iyo wanaxwahuma labadaa wixii lamidka ah had maaha walxada wey waa hadda waxa way qiimihii adoonka lagu heshiyo wax laga daayo mukaatabka ayaa wax laga daayo wal hadda way hoos uridid weeyii في الكتابة ونحوهما مسألة قول السحابي سحابي قول كيسو غير حجة حجة معها على آخر سحابي كليلو حجيسا مايو وفاقا اسوافق با وغيره غير كي لو حجيسا مايو في الأصحي saxaabiga kale kayrkiina loo xujaysan maayo wuxuu ku leeyahay saxaabi hadduu qowl ku hadlo saxaabi kale miyaa loo xujaysan oo ma la odhanaya saxaabigani waa inuu saxaabigan raaco uu qawlkiisaa waafaqo maya laba saxaaba la isma xujaysan maayo waa wifaaqan taasi haddaba hadduu saxaabi qowl ku hadlo dadkii ka dambeeyey ma loo xujaysani qowlu saxaabi kaana loo xujaysan maayo waa fil asax waayo saxaabada madhabkooga ayaan qornayn oo waxaa laga baqi karaa dadkan soo guurinaya ayaa xataa wax looga baqi karaa marar badan qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisu hayru xujatin xujo kayrkeed weeyi calaa aakhara mid kale dushiisa ayuuna xujo ku noqonay saxaabi kale wifaaqan iswaafaqba wa hayrihi kayrkiina saxaabiga kale kayrkii oo taabiciintii iyo dadkii kasii dambeeyey ana xujo ku noqon maayo fil asaxi qowlka asaxaa walasaxu asaxu waxa weeyi annahu shaniya laa yuqalladu lama taqliidsado annahu saxaabiga laa yuqalladu lama taqliidsado lama garba qabsado saxaabiga hadduu qowl yidhaa oodan ogeyn daliilkuu ka keenay iskama waafaqaysid wey laa yuqalad mujtahidkaan dee waafaqaynin oo sawka imaamu shaafici waafaqay imaamu shaafici dhaxalka sawkii zayd waafaqay waxaa la yidhi xataa mas'ale kaste oo zayd zayd ibnu haabit uu taradud sameeyey imaamu shaaficina uu taraduday baa la yidhaahdaa xayu tarada xataa taradada xayu taradada saasay qoreen meel kaste oo zayd ibnu haabit oo saxaabigii ihi uu taradud ka sameeyey dhaxalka imaamu shaaficina taradud buu sameeyey oo taasiba waa side markaa walasaxu qowlka asaxa ah anahu shanigu waxa weeye laa yuqalladu anahu saxaabiga baan doonayaa anahu saxaabiga laa yuqalladu laguma daydo oo lama qabsado amaa wifaaqu shaaficiyi shaafici waafiqidiisa zaydan uu waafaqay filfaraa'idi uu ku waafaqay falidaliilin weeye laa taqliidanse maaha shaafici adiladu raadinayayo adilada markuu raadiyey raadiyey raadiyey raadiyey raadiyey unbaa daliil kasta wuxuu usoo saaraa un qowl marka laysku ego qowlkii zayd iyo kan daliilka imaamku uu soo saarunbaa isku mid noqonayey isku mid unbay noqonayeen kolkaa wifaaqunbay ahayde waxa wey daliil bay ahayd daliil dartiiye takliidka ma ahayn mas'alatun waa ugu dambeysay adilada ilhaam baa jira wax ilhaam la yidhaah alilhaam ilhaamku waxa wey wax qalbigun kaaga soo dhaca talow daliil ma noqonaya wuxunbaa qalbiga kaaga soo dhacay alilhaam alaصxu qowlka asaxa ah ana alilhaama ilhaamka waxaa la yidhaahdaa luqada iqaacu shayin shay ku dhaca fi lqalbi qalbiga waa iqaacu shayin fi lqalbi baa la yidhahda curfigaba saasun baa lagu yidhahdaaye iqaacu shayin waa shay dhaca fi lqalbi ku dhaca wahuwa isagu buu ku yadma'inu lahu sadru iqaacu shayin fi lqalbi oo yadma'inu lahu sadru intaa in lasoo qadaraa fiican wahuwada ka hor wahuwa isagu iqaacu shayin shay ku dhaca weeye fi lqalbi qalbiga dhexdiisu ku dhacaya oo yadma'inu lahu waxaa ku xasilaya asadru laabta laabtaa ku xasilaysa ilhaamku wakaa laabtaa ku xasilaysa yakhusu bihi llahu ilaahay baa ku khasisa bacda asfiyaa'ihi dadkuu doortay qaar kamida ayru xujatin xujo ma aha min ayri macsuumin macsuum ayrkii markuu ka ahaado nebi maaha de hadduu nebiga uu waxaasi kusoo dhaco isagu xujuu noqonayaabuu qabaa laakiin min ayri macsuumin markuu ka yahay maya aiibuu ka dhigay ayrulasax baa jiroo rag baa qaba or waa xuji naga daaya talow ilhaam waxaa qalbiga kaaga soo dhacaya waa xuji naga daay oo xaggay ka keeneen xadiidkii ma xasuusataa xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu lahaa markii la weydiiyey ismiga rasuulka marka la weydiiyey muxuu rasuulku yidhi alismu maxaaka fii sadrika waxa lahabtaada ku noqnoqda weeyi wain aftaaka naasu wa aftowka haddaba adigu yaro fikiroobayda laabtaada dib ugu noqo waxa laabtaadu ay ku degi weydo war waxaasi adeer waa dembi waxa maad aragtay ceebayuuna ahaan dadku inay kugu arkaan unaad ka xishooto eed meel la ka yar naxdo haddii dadku kugu soo galaan war waxaasi waa dembiye naga daaya waxaan kalaa ee eh, naftu ay ku degtana eed ka heshana dembi waa halkaasay la mareen oo xaggaasay ula aadeen alasaxu qowlka asaxa ah waxaa laga ilhaamkan haddaba la sheegayo sababta daliil looga dhigi waayey ilhaamka e, ee culimadeenna sheekheennan oo kale uu kuleeyahay daliil ma noqonayo waxaan laga aamin qabin dasiisa min ashayطaan in shayطaan uu qalbiga wax kaaga tuuro shayطaanku inuu qalbiga wax kaaga tuuro walow la qababa culimadu aad waxay u odhan jireenba haddii laba shay aad ku fikirto laba shay baa kuu gudboonaaday labada shay ee gudboonaaday mid naftaadaa jecel midna naftaadaa neceb waxaad ku kala saartana waad weyday ka naftaadu jeceshahay iska daa bay naftaadu jeceshahay kaa iska daa alasaxu qowlka asaxa ihi ana alilhaama ilhaamku waa iqaacu shayin shay ku dhaca filqalbi ah eh, wahuwa isagu iqaacu shayin shay kusoo lagu soo tuuro weeyaan fi lqalbi eh oo yadmainu lahu uu ku xasilayo asadru eh, yakhusu bihi laahu baa ku khasisa bacda asfiyaa'ihi ee hayru xujatin xujo hayrkeed wey fii hayri macsuumin min hayri macsuumin macsuum hayrkii markuu ka ahaaday khaatimatun halkaasuu inoogu dhammaaday kitaabkii shanaadna khaatimadani usuul fiqhi baan ku jirnay qawaacid alfiqhiya buu dib igu yar baydhay dhowr qaaciidoo fiqhiguba ku duldhisay ilagu dhammaaday kitaabkii eh dhowr qaaciido oo fiqigu ku dul dhisan yahay ayuu sheegaya mabna lfiqhi fiqiga halka lagu dul dhisayba makaanka fiqiga lagu dul dhisaaba waxa weeye ala ana alyaqiina yaqiinta laa yurfacu lama kor yeelo bishaki shaki laguma kor yeelo shay yaqiin ku ahaa shaki miyaad ku burin haddaad weyse qabtay ood ka shakido inay weysadu ka jabtay iyo in kale maxaad samayn maad weysaysan mise waad iska tukan waad iska tukan ila waad weyse qabtay haddaad bilaa weyse ahaydood inaad xamaamka sheecdi sogayd ood garan weydo inaad weysaysatid in kale maxaa yaqiin ah weyse salaad ma tukan kartid markaa waa khatar waa xaara waa mamnuuc inaad salaad tukataa haddaad isogayd inaad suuli gashay oo laakiin weyse ka dambaysay aad garan weydid dee waa inaad weysaysataa mabnalfiqhi fiqigu halkuu ku dul yahay waa calaa ana alyaqiina yaqiinta laa yurfacu lama rafciyo lama kor yeelo bishaki shaki laguma kor yeelo waa ko qaacidadaasi waa qaacido wa darara dararkana yuzaalu waa la zuuliyaa waajibnimada maxaa ka mid a dararka la zuulinayo nin xoola kaa dhacay maxaa waajib ku ah inuu soo celiyo wuu dilayba maxaa waajib ku ah damaankii wadarara yuzaal wey walmashaqata mashaqada iyo culayskuna tajlibu waxay keensataa ataysiira fudaydin almashaqa tajlibu taysiir mashaqada iyo culaysku fudayd buu keenaa oo maxaa ka mashaqada fudaydka keenaysa maxaa ka markaad safarto adigoo ramadaan ay tahay maadan iska afuraynuun walcaadata caadaduna muxakamatun iyadaa laga xaakim dhigtaayoo muxakamo ah iyadaa lagu camal falaa walcaadatu muxakamatun iyadaa muxakamood lagu camal falaya maxaa ka mid a ah? ayaa laga dhigay ba imise caadada inta dib loogu noqday ayaa laga dhigay aqalulxaydkii aynu garanayna iyo agarulxaydkii iyo awsadulxaydkii in sha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam